bismillahi raxmaan iraxiim horta inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun isaaq maxamed cali isaaqiino nin wanaagsan oo afgaaban oo reer doodeed reer dacwo midna ma ahaynin nin afkiis gaari jarina ma lahaynin nin maanta wax ka sheegan karo soomaali ana ma lahayn marka isaaqiino wuxuu ahay nin soomaali ahoo yaa yaa soomaali ah eh, ninkii shaqaynayo ahaayey hataa qabiil qabiil iyo waxaas ma aqoonin nin shaqadiis oo keliya yaqaano ahaayey marka marka ehlidii iyo qaraabadii ka geeriyoodana ilaahay arday sabar imaan ilahay kasii siiyo isaaqinuu nin saas u ahaa taaridiis wuxuu ahay nin wanaagsan oo maanta soomaali nin oo fiicana ka geeriyooday nin saas u ahaa baarlamaanka goor goormuu kusoo biiray baarlamaanka wuxuu kusoo biiray laba kun iyo sagaalkii kii ka horeeya kusoo biiray haddana kan wa soo galay halkiiyo eh, laba kun iyo sagaalkii jabuuti oo sheekh shariif madaaweyne ka ah ayaa soo biiray kana hadda waa ku jiray bayi bacol ayuuna kasoo jeeday bayi bacola kusoo jeeday adaga weliba isaga dhinacan jubbooyinkaa kusoo jeeday oo dhinacan arda jabada hegedaa kusoo jeeday qaabka loo dilay ma noo sheegi kartaa wallahi sa waxaana noogu sheegay haddee nin gaarigiisa waxa laga xiray gaarigiis kole guriga asig deganaaya agtiisa banaanka bengi salaama ayaa la sheegaya banaankiisa ariga marwiina meesha asig degan yahay gurigiisa banaankiisa gurig gaarigiisa dhaga jaray adiga kullay gaariga waxaa loogu hiray mar allaale gaariga dhaqaaqa rabay oo ciyaartara gadaal u sheega markii mar allaalo gaariga dhaqaaqa rabay la kacdaysa la ii sheegaya si oo xildhibaan kaeeda saaranaan keligiis mahayn xildhibaan kale adig kullay dhaawaa yarihiisa gaaray hadda waa fiican yahay xildhibaan kale waa socdaa miinada kullay gaariga waan aragnay aad buu u burburay isagu ka waran haddaad aragtay bal ma noo sharxi kartaa siduu ahaa miinada qaabka u waxyeelaysa may aniga niyow ma arkin eh, isagoo kafanta ku duulantahay aan u tegay aniga dadka dhiqiina ma ahayn maana fiirin laakiin maadaama ay dhinaca eh, faransaala iyo meelahaas ay haytay kollay hoosa kala kacday si lai sheegaya marka dhinaca oloshadii meelahaas lai sheegay xildhibaanada baarlamaanka ma ahan ninkii ugu horeeyey ee la dilo weliba qaabkan loo adeegsado maxaa ugu wacan bay kula tahay wallaahi dhibaato dalka ka jirtaa kamid tahay waxaana meel kastay ka dhacaan oo dalka adduunka meel kastoo qaraxa laga sheegaa eeda maraykanka ka dhacda marka adiga wax maanta eh, la dhihi karo mis eh, qof keligiisa lala beeqsada iyo meel hebel ah ka dhacda dalkaas keligiisa ka dhacda maaha marka mushkilada mushkilo taagan waayo marka ilaahay naga qabto dhibaato oo hadda soomaaliya hilmanada laygoonu waa ah, ma aha dhibaato oo meel ku jirto wa staff ma leedihiin idinku xildhibaan wallahi staff eh, kollay waxaa qofku waktidaa doo dhamaado staff ma reebo nin kasta ahaadaba qofku waktiga uu leeyahay oo ilaahayna ugu talagalay marka staff kasta oo lahaado iyo staff la-aan midba ma laha waktigiisa hadoo dhamaado staff ma reebayo kollay waktigiis meesha ilaahay eh, ku dhameeyo ku dhamana staff wax ma reebo oo staff ah, qof bani aadan waa ah. marka ishana waxaa la yidhahdaa ilma dhowrtaba marka dhibaatada guud ahaan soomaliya dhanaa ka jirtaa marka ilaahay ka qaadaan leenahay mooyaane wax istaaf hadda maanta laga eedayn karo masaajid waxa weerar ah oo mataqaana ayaa badda soo ridaayo ma aha marka dhibaatadaas soomaliya dhanaa ka jirta ilaahay ka qabto mudadii baarlamaanka cusub uu jiray ilaa iyo hadda uu shaqaynayo oo adigu aad la kowsatay imise xildhibaan ayaa qaabkan oo kale loo dilay ama si guud baarlamaanka kaga baxay wallaahi dad badanaa xildhibaano badanaa ka dhinteen kii u dambeeyay xildhibaankan kiigay kii madaxtooyada meelada xildhibaan faysal u ahaa marka xildhibaano kalena waa kasii hooleeyeen midda jaamacad ka baxay banaanka laga dilay sheekh cabdisalaam ilaa waranto xildhibaano badan adiga ilaa adiga saddex ilaa adiga afar xildhibaan uga malaynaa marka adiga taas waa jirta adiga dad badana gadaashadana dhintay adiga laakiin aniga ad waxaan ogahay libaanada adiga saddex libaan way saddex libaana ogahay oo qaabkan loo dilay oo qaabkan loo dilay ha qaabkan dilka loo adeegsanayo miinooyin gaariga loogu xiro xildhibaanka faysal ayaa ugu dambeeyey waa tii dowladdu ay jira baaritaana ayaa lagu hayaa qaabku u dhacay iyo ciddii ka dambaysa wax isweydiiye gadaal ilaa iyo hadda ma hayno wallahi mushkilada caam waay mushkilada hadda meel kasta ku jirtaa ku dhawaab kuu sheegay mugtaa marka haddii wax badan waa lasoo qabtaa amniga adiga ciidamada waa shaqayo hayaan oo arday wax badan waa la qabtaa marka ammaanka iyagoo socdaan olahaasna ay ku dhaarday waxa ku dhaa jiraan laakiin hal mar lasama dhamayn karaa moogtaadi marka waa socotaa amnigaasna hadda ciidamada waa shaqayo garaadkooda intarabto waa wadaan kolley waa lagu dhaa jiraa adiga kolley waa socotaa olahaas waa socdaa baarlamaanka tale tusaale maxaad usoo jeedinaysaa oo dhinaca amniga ku qotomo baarlamaan waxaanu soo jeedinayaa inay shaqadooda wataan la xisaabtamaan hay-adaha amnigan ay la xisaabtamaan ay weydiiyaan falalkan qur'an ee arday magaalada ka dhaajaroon arday goone ee amnigooda u qabsadaan taasaan kula dardaarama baarlamaankana ay la xisaabtamaan hay-adaha amniga hay-adaha amniga en wasiirkii amniga ayaa dhowr jeer idin dul yimid oo xaruntiina tagay idinkiiba ayaa meesha ka maqnaaday waxaadna leedahay lala xisaabtamo may dhamala dhamala arday maalana waa la sharaa maalahna eh, hadday kooram dhamaan waayana eh, safarada ay ka kala moqonaayen oo xildhibaanada arday safar ay kaga moqonaayen ilaa adiga kismaayo waa urxid arday ra-iisul wasaaraha xildhibaano la socday kooramka marka saasay u buuxsan waaye mooyaane waxa eh, oo shaqadooda ay kula waagaag qaabka loogula xisaabtami karo hay-adaha amniga maxay kula tahay qaabkee loo maraya nin shaqadiisa waxaa la weydiinaya wasiir kastoo shaqadiisa waxaa la weydiinaya ninkii amniga amniga la weydiinaa nin kastoo hay-addii markaas asiga ku shaqeeyo xafiiskiisa ay khusaysa la weydiinaa marka kii amnin amni la weydiinaa kii oo mataqaanaa kii maaliyadda maaliyada la weydiinaa kii arrimaha gudaha goboladan gobolada la weydiinaa adiga nin kasta hay-ad kasta hay-adii meel ay khusaysa la weydiinaa